alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennaani waa kii toddobaad oo ka mida kitaabkii saxiixu lqasasi annabawiyi oo iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala wuxuu darsigeennu maanta ka bilaabanayaa alqisatu asaadisata cashara qisada lix iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ina rajula nin ninkaasoo lam yacmal aan samayn khayran wanaag qatu weligii ama ina rajula nin lam yacmal muusan samayn khayran wax wanaaga qatu weligii oo acmaasha jawaarixda ka mid ah wa kaana wuxuu ahaa laakiin yudaayinu mid daynsiiya annaasa dadka fa yaquulu wuxuu ku ohan jiray lirasuulihi qofkiisa rasuulka ah rasuulka waxaa loola jeedaa qofka asaga wakiilka u ah oo dadka daynta iyo uga soo aruurinaya qofkaasaa rasuul loola jeedaa maantayt rasuul ilaahi maaha meeshaan wax laga wado wa kaana wuxuu ahaa yudaayinu mid daynsiiya annaasa dadka fa yaquulu wuxuu ku oran jiray lirasuulihi qofkiisa qoraaga ama karaaniga ama farriinsidihiisa ee dhambaalsidihiisa ah khud soo qaad maa wixii tayasara fududaada dadkaa daynta aan ku leeyahay markaad u tegtid wixii kuu fududaado aad ka heli kartid ka soo qaad watruk isaga tagoo ha ku dhibin maa wixii casura adkaadoo culusaada dadka markaad u tegtid wixii culays ku ah ha ku dhibin oo kuliyatiga ha qabsan wa tajaawaz iska dhaaf oo faraha ka qaadoo saamax dadka sidaasuu ku yidhi riwaayada bukhaari baa waxay caddaysay ninkaasuu reer bani israa'iil inuu ah dadkii ummadda nebi maxamed ka horreeyey inuu ahaa inna rajulan kaana fii man kaana qablakum sidaasaa bukhaari ku taalla inuu ummadihii ummadda nebi maxamed ka horreeyey inuu ninkaasi ahaa oo dadka maxaa loo dhaafayaa oo deynta loo isaga deynayaa dadka lagu leeyahay maa laga jageeyo lacala allaaha alla waxaa laga yaabaa an yatajaawaza inuu iska keen dhaafacannaa xaggeenna maadaaban khalqigiisa inagu u dhaafnay inagana ilaahay inuu inoo dhaafaa dhici kartae dadka daynta aan ku leenahay wixii ka fudaada ka soo qaada falamaa goortii halaka uu geeriyooday qaala allaahu alla wuxuu yidhi hal camilta ma samaysay nin yahow khayran wanaag qatu weligaa weligaa khayr ma samaysa qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya weligay wax khayra ma samayn ilaa annahu amar yashaaniyeh kaana lii aniga waxaa ii sugnaaday qulaamun addoon wa kuntu waxaan ahaa udaayinu mid daynsiiya annaasa dadka fa idaa goortii bacadtu aan diro huu ghulaamka iyo addoonka yataqaadaa xaalo uu deyntii noo soo xukumayo o noo soo qaadayo qultu waxaan ku odhan jiray lahu addoonkaas wakiilka ii ah khud soo qaad maa wixii tayasara fududaada dadka wixii kaaga fududaada ka soo qaad watruk isaga tag maa wixii casura adkaada wa tajaawaz dadkana isaga dhaaf lacalla allaaha alla waxaa laga yaabaa an yatajaawaza inuu isaga keen dhaafo cannaa xaggeenne sidaasuu ilaahay ugu jawaabay ilaahu khayr kale ma samayn laakiin intaasaan sameeyey qaala allaahu alla wuxuu ku yidhi qad tajaawastu waan iska kaa dhaafay canka xaggaaga malihii aad iga malaysanaysay waan kuu fuliyey waan kuu dhaafay kani xadiidun xadiid weeye saxiixun eefiyow akhrajahu waxaa soo saaray annasaa'iyu iyo wabnu xibbaana iyo walxaakimu intaasuba way soo saareen xadiidkaani wuxuu inoo faa-iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa in dadka wax loo fudaydiyo dadka daynta ku leedahay ama sidooda u daymaysan in dadka culayska laga dulqaadaayay inay ka mid tahay xasanaadka wan wanaagsan oo jannada ilaahay lagu galo haddii qofka ay ka soo fulaysaa uu yahay qof khaalisaho ilaahay darti u sameeyey in badan oo sayi-aadka ka midana arrinkaasu inuu tirtirayo ina tusinaya sababtoo ah waxaa dareemaysaa weligay khayr ma samayn bu ninkaas nebiyullaahi moxamedna waa sheegayoo wuxuu yidhi lam yacmal khayran qatu weligii wax khayroo kale ma samayn xumihii marka uu sameeyey maxaa tirtiray ixsaankaa uu dadka u sameeyey iyo wanaaggaas iyo waxaa wanaagsan oo ilaahay uu ka fishay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa inoo faa'iideynayaa inaad ajar iyo abaal ka helaysid wixii aad sabab u noqotay walow adiguba ha la baashirini addoommadiisii buu la hadlayaa ee shaqaalihiisii oo wuxuu leeyahay dadka iska cafiya wixii fududaada ka soo qaada wixii ku adkaada iska dhaafa cafiya oo dadka tajaawus ku sameeya sidaasuu laha xoolihiisibaa marka waxaa ku tasarufaya dad kaleeto oo wakiil asaga waa way bannaanta arrinkaas dadka deynta in laga guda fadliga ay leedahana xadiidku wayna tusinayaa muslim baa wuxuu wariyay min xadiidi abi qataada oo marfuuca inuu nebi moxamed yidhi man andara mucsiran oo wadaca lahu qof dayn lagu leeyahoo deyntu ay cuslaysay qofkii deynta ka sugta oo aan ku dhibin ama ka dejiyo oo yidhaahda deyntii aan kuu lahaa waan kaa cafiyey adallahu llaahu fii dilli carshihi ilaahay baa qiyaamada wuxuu harinayaa carshigiisa hooskiisuu ilaahay harinaya toddobadii carshiga ilaahay harsan jirtay kanu sideed buu ku noqonayaayo xadiidkaa ka madax bannaan baa sheegayoo asbaabaha carshiga ilaahay lagu harsada waxaa ka mid oo lagu mutaysta iyo karaamada noocaasa qiyaamada markay dadku qaawan yihiin oo ciridii la soo dhoweeyo oo dadku ay dhididayaan inaad dadka daynta aad ku leedahay aadan ku dhibin aad ka sugti inaad kaba dejiso tidhaahda waan kaa wada cafiye ama gabalkeed baan kaa dhaafaya inta kale markay kuu fududaatay iska keen waxaa kaloo xadiidkaa la mid ah oo abu qataada abuqataada islaaq qataada uu wariyey inuu nebigu yidhi man sarahu an yunjiyahu llaahu qofkay farax gelinaysa ilaahay inuu ka badbaadiya min kurabi yowmi alqiyaamati maalinka qiyaame kurbooyinka iyo walbahaarka iyo tiraayooyinka jira qofkii ay jecel inuu ilaahay ka badbaadiyo falyunafis can mucsirin aw yadac canhu qof culays haysto oo deyn iyo dhibaata ay cuslaysay kurbadaha ka faydo ama deynta ka waxaa weeyaan cafiyo iska dhaaf arrinkaasi marka wuxuu ina tusinayaa ixsaanka dadka loo sameeyaa wanaagga ay leedahay bukhaari xadiidkan wuxuu sheegay macnaha xaafid ibnu xajar xadiidkan wuxuu sheegay khud maa tayasara wixii fuudaada dadka ka soo qaad watruk maa casura wixii dadka ku adkaadana iska dhaaf watajaawas dadkana iska dhaafoo iska cafi dadkii deynta lagu lahaa weeye ninkan wuxuu kala hadlayo tajaawuskaa marka waxaa soo gelaya inuu shaqaalaha leeyahay ninkan deynta aan ku leeyahay iska cafiyo faraha ka qaada waxaa kaloo soo gelaya in deyntii gabal laga cafiyo tajaawuskay soo gelaysaa leanna waa qaybaad ka cafiday waxaa kaloo soo gelaya xusnu taqaadi marka dadka dayntii ka soo ceshanayso alle daynteedii ha lay siiyo si wanaagsan oo gobannimo leh oo sharaf leh oo afgabaad leh qofka wax u weydiisatide kuleetiga intaad iska laalaadisa aadan qofkii jagaynoo suuqa ku ceebayn ayaduna way soo gelaysaa marka cafwiga dadka la cafiyo iyo tajaawuska wixii aad ku loo dhaafo labaduba waa shay aad u weyn weeyaan kulligiisna waxay soo gelayaan waxyaalaha shareecadu ay ammaantay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay mashruuc tahay dadku inay wax kala daynsadaan ninkan dadku way ka daynsan jireen shareecadeennana way ku bannaan taha nebiyulaahi moxamed baa geeriyooday isagoo dayn lagu leeyahay sala allahu caleyhi wasalama qofku marka ha dadaalo qofkii walaalkiisa ayo ixsaanka uu sameeyo daynta siiya ha isku dayo inuu guto oo dayntiisii si wanaagsan u daynbaxo laakiin asalka qaadashadu way bannaan taha qofkii ay u qorshaysan tahay inuu iska bixiyo sifo sharcigana ku daynsanaya xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa ilaahay wax wanaagsan in laga malaysto oo laga filo asagoon wax khayra samayn buu wuxuu leeyaha dadka iska cafiya u fududeeya ha ku adkaynina waxaa laga yaabaa ilaahay inuu iska keen cafiyo walidaalika ilaahay xadiisu qudsi wuxuu ku leeyahay ana cinda danni cabdii bi addoonkaygu wuxuu iga malaystaan ah haddaad ilaahay xumaato ka filatid hadda xumaataad leedahay haddaan ilaahay iskaga kaa naxariisan haddaad ilaahay wanaag ka filatidna sida ninkan oo kale wanaag iyo khayr baad gaaraysaa asbaabteedana aad la timaadi xadiidku marka wuxuu kaloo ina tusinayaa ilaahay naxariistiisa waasicnimadeeda iyo ballaarnideeda aad bay ballaar u ballaarantah wax yar oo uu sameeyey ninkaasu oo dadka daynta ku cafin jiray bas baa ilaahay wuxuu ku oo kaga tirtiray wax allaala wixii khalad oo uu sameeyey iyo wanaaggii uu ka togo dhan ilaahay wuxuu ugu bedelay waan kuu dhaafaya jannadayda gaal xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna qaacido cadiim oo aada u weyn oo culimmadu ay ka hadlaanoo wax kasta oo makhluuqa u sugnaaday kamaal iyo dhammaystiranna ku tusiya wax ceebaya inna aan lahayn iyo nuqsaan ilaahay baa kaga owleysan subxaanahu wa tacaala khalqiga kamaalkaas ninkaani wuxuu ku tilmaanaa inuu dadka iska cafiyo inuu wax u fudaydiyo inuusan ku adkaynin dadka xuquuqda uu ku leeyahay inuu yidhahdo halayska dhaaf ilaahay baa kaga awlaysanoo ilaahay wuxuu yidhi qad tajaawastu canka waan iska kaa dhaaf waan ku cafiyey sidaasuu ibnu taymiya leeyahy raximahu llahu tacaala kamaal kasta oo aan nuqsaan iyo ceeb lahayn weji wejiyada ka mid ah dhan walboo ka mid ah oo makhluuqu ay leeyihiin ilaahay baa kaga mudan subxaana wa tacaala kamaalkaas iyo dhammaystirankaas nuqsaan kasta oo bani aadamku ay ka nasahan yihiin oo ay ka faanaanna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kaga owleysan in laga sii fogeeyo lyahay ilaahay waxa uu ku hufan yahay wixiina sheega waa meesheed ah oo hadda bani aadamku inuu caruur leeyahay kamaal bay ku tahay laakiin inaad ilaahay caruur u sheegtid waa ceebeyn ilahay aad ceebeynaysa subxaana wa tacala iyo meel kaga dhac alqisatu saabicatu asaabicatu cashara qisada waxaa weeyaan toddobiyo tobnaad tii lixiyo tobnaad baynu ka soo baxna can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaana rajulaani laba nin baa waxay ahaayeen oo fii bani israa'iila ree bani israa'iil ku dhex sugnaa ree bani israa'iil bay ahaayeen mutawaakhiyaani kuwa walaala ah laba nin oo walaala ahay ahaayeen wa kaana wuxuu ahaa axaduhumaa midkood mudniban dembiile ayuu ahaa wal aakharu kan kalena mujtahidan mid dadaala filcibaadati cibaadada iyo raalligelinta ilaahay buu ku dadaali jire wa kaana wuxuu ahaa laa yazaalu miduusan ka zuulin almujtahidu midka cibaadada ku dadaala yaraa inuu arka al aakhara kan kale cala dembi dembi dusha ku dul sugan fa yaquulu wuxuu dhihi jiray aqasir warniyow dembigaa ka joog oo dembigaa ka gaabso ilaahay u toobadkeen waxaan faraha ka qaa fa wajada wuu helay hu walaalkiis yowman maalin calaa dembin dembi dushi ayuu ka helay ku helay ninkii oo dembi dhex dabaalanaya walaalkiisa habuu hela fa qaala wuxuu ku yidhi lahu walaalkiisii dembiilaha ahaa aqsir war ka joog war waxaani kuma habboonay ka istaag fa qaala dembiilihii baa wuxuu yidhi khallinii idhaaf biyo wari aniga iyo waxaa isu kaayadaysaa warabbii rabbigay maadaa la iisoo kaa dira maadaa ila xisaabtamayo oo malag ah orodoo faraha iga qaado aniga ilaahiga i abuurtay isu kaayada khallinii isu kaayadaayo isu kaaya banne aniga iyo rabbii rabbigay abucita miyaa lagu soo saaray calaya dushayda raqiiban xaalaad tahay ilaaliyi inaad aniga in waardiyeysin miyaa laguu soo saara adeer orodan yeelo ilaahay ka baq iyo waxaan ka joogiy afaarahiga ka bax buu ku yidhi dembigii wuxuuba kaga sii darayba markii la yir ilaahay ka baq siduu ninkii isugu dheerarinayo faqaala wadaadkii wuxuu yidhi caabidkaha inta xanaaqay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yakfirullaahu alla kuu dhaafi maayo laka adiga rabbi baan ku dhaartaye naxariis ilaahay leeyahay inaadan il saaraynbi wax dembi oo lagaa dhaafayo iyo darajooyin lagu siinayana midna ma jiro wax dembiya ilahay kaa dhaafi maayo aw laa yadulaka laa yadkhuluka ku gelin maaya allaahu alle aljannata jannada ilaahay baan ku dhaartay ilaahay janno ku gelin maayo dembigaagana dhaafi maayo faqubida qubida waa la oofsaday ruuxuhumaa labadiinni naftoodii baa la oofsado labadiiba waa geeriyoodeen fajtamacaa waxay isugu yimaadeen cinda rabbi alcaalamiin caalamkan allaha iskale rabbigii ahaa rabbiga agtiisa isugu yimaadeen caalamiinta rabbigood agtiisa fa qaala ilaahay wuxuu ku yidhi lihaadaa kan almujtahidi ee cibaadada ku dadaalayay akunta miyaad ahayd niyahu caaliman mid i ogbi aniga waxa anugu aan samayn doono ninkaa inaan janno gelin doono ama inaan naar gelin doono ama aan dembi u dhaafi doono ama aan iska dayn doono miyaad ka warqabtay markaad odhan jirtay ilaahay ku dembi dhaafi maayo ow kunta miyaad ahayd qaadiran mid kara oo awood u leh calaa maa waxa fiyadii gacantayda ku sugan waxa gacantayda ku sugan oo raxmad iyo barwaaqo ah ruux asagu siduu raba ka sameeya miyaad adigu tah oo ruuxuu rabana hadduu doono cadaabaya kuu doonana jannaynaya markaad leedahay ilaahay kuu dambi dhaafi maayo wallaahi ninkii waa la cambaareeyo waa la canaantay wa qaala ilaahay wuxuu ku yidhi lilmudnibi dembiilihii idhab tag fadkhul gal aljannata jannada waxaad ku gashaa biraxmatii aniga allah naxariistayda sababkeeda ku gal naxariista anigu allah aan leeyahay sababkeeda jannada ku gal wa qaala ilaahay wuxuu ku yidhi lil aakhari kii kale idhabuu la taga bihi asaga ila naari naarta horda naarta hala geeyo wax dembiya uu ninkaasu sameeyey laba eray baan haynaa bes ilaahay baan ku dhaartay ilaahay kuu dambi dhaafi maayo ilaahay baan ku dhaartay ilaahay janno ku gelin maayo intaasaan haynaa inta kale waxaan haynaa inuu cibaadada ku dadaali jiray ninkan kale wax khayruu sameeyey weli maynaan arag bal dembigii wuxuu ku darsaday warya aniga ilaahay isu kaayada miyaa la iisoo kaadiray inaad malag tahay indhaadayg xadiidkaani marka muxuu ina tusinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay culimmadu u yaqaanaan alqowlu cala allaahi bikayri cilmi ama bikayri xaq inaad ilaahay ku dul abuuratid waxaadan aqoon u lahayn oo aadan ka warqabin inay tahay jariimo iyo dembi weyn oo kabaa'ir ah oo cadaabta ilahay lagu muto hebel jannu gelaya hebel janno geli maayo dembigiisaa kaala dhaafaya hebel loo dambi dhaafi maayo wallaahi ahlu naar baata gaalnimaad ku dhimanaysaa arrimaha noocaasoo haybiga ah oo khasaa'ista ilaahay ka mid oo ilaahay uu cilmigeeda la khaas noqday qofkii fanta naxariis ilaahay inuu ku badbaadaa waa meeshada laakiin hawshaana u taalla xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa inaad aada isu ilaalisid xagga markaad ilaahay la mucaamaloonayso la dhaqmaysi faaraha ilahay markaad gelayso ilahay baa wax jannaynaya iyo wax cadaabahaya iyo ruuxaan ilaahay cadaab iyo janno wuxuu u qoray aadan ka warqaba inaad tidhaahdi allah janno gelinaya ama naarba alla gelinayaa hawshaasi waa hawl aada u mudan in laga digtoonaadoo la iska ilaaliyo haddii kalena laga yaabo inay saamayn kugu yeelato mustaqbalkaaga ciribteeda aadan mahadin wuxuu xadiidkuina tusinayaa masale muhim ah oo ah inuu qof walbo inaga inaga mida dareemo cabsi ah talow maxaad ku dambayn doontaa khaatmadaadu maxay noqon waad cibaadaysatay waad soontay qur-aankii baad akhriday kitaab baad dhegaysan kitaab baad akhrin laakiin muxuu noqonayaa mustaqbalkaaga maxaad ku dambayn doontaa misoogi kuwii cibaadaysanayay cibaadada ku dadaalayay oo nebigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalam baa ilaahay wuxuu leeyahay idhabuu bihi ila naari naarta la aada adoo marka awalba iska kacaa kufayey haddana khaladaad noocaan oo kale haddaad geshid hawshaadi aad bay u khatar badan taha caabidkii cibaadaysanayana naartuu galay caasigii ilaahay caasinayana jannaduu gala waxaa keenayana saamayn waxaa kula arrinka alkhaatima sidaa awgeed baa nebigu sal alay slam inama al umuuru bikhawaatiimiha arrimada dadka meesha laga fiiriya waa khaatimada qofka maxaa loogu gebagabeeyey xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaayo daliil u yaha oo aan ka faa'iidaysanayna ninkaani wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay kuu dambi dhaafi maayo ama janno ku gelin maayo laba waxyaaloodoo meesha waa ka muuqataa kow naxariista ilaahay oo waasic ahayd wax kooban buu ka dhiga mar hadduusan caasiba ilaahay jannayn karin waa midda labaadee culimmadu waxay leeyihiin laftirkiisaa ismahadiyey oo cibaadadii uu samaynayay iyo buu intay isku mahadiyo wuxuu iska soo qaaday inuu ahlu janno yahay ayrkii waxay samaynayaanoo macaasidaana waa la weynaato ahlunaarbu ka soo qaaday inay yihiin cibaadadaa samaysayaysa kula weynaan waxaa laga yaabaa qaybo badan cibaadooyinka aad samaynaysid inay suurtagal tahay in laguu soo celiyo markaysan kula weynaan ruux nool oo maanta adduunyadan joogana fitan aamin loogama ah imisaa shalay wanaagsanayd oo meel xun ku beeqaanto ku dambaysa imisaa shala gaalo ahayd oo towxiid iyo islaannimo ku dhimatay haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun efiyow akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ayaa wariyaya wa axmedu axmed alqisatu athaaminata cashara qisada siddeed iyo tobnaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canh qaala abuu hureyra wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama kaanat imra'ataani laba qofoo dumara waxaa ahaa waxay ahaayeen macuhumaa la jirankooda inay yihiin ibnaahumaa laba wiil oo ay kala dhaleen laba qof oo dumar ah oo mid walba wiil ay wadata weeye mid waliba wiil bay wadataa xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay labadaa gabdhood magacooda maana dul istaagin jaa'a waxaa yimid yey fa dahaba wuxuu la tegey bibni ixdaahi ixdaahumaa labadoodii mid ka mida wiilkeedii ayuu yeygii la carara faqaalat waxay ku tiri saaxibatuhaa saaxibadeed faqaalat waxay ku tihi saaxibatahaa saaxibadeed bay waxay ku tiri innamaa dahaba wuu la tegey aygu yaygu bibnika wiilkaagii tii weel wiilkeedii la qaatay baa waxay tihi alailahay wiilkii ku dhaafiya wiilka ku qabso ku habso markaasi iyadoo ogtahay wiilkeed in la qaatay tii kale waxay ku tihi wiilkii la qaatay kaagiibu ha kaagaana anaa dhalay macnaha kaagaana umayle laakiin kan anaa dhalayti wa qaalat ilukhraa tii kalena waxay tidhi innamaa dahaba wuxuu la tegay bibniki wiilkaagii na wuxuu qaatay waa kaagiiyo kaygii ma aha fataxaakamataa waxay u soo xugum tageen ilaa daawuuda nebi daawuud calayhi salaamu dushiisa nabadgelya ha ahaatee faqadaa wuu u xukumay bihi wiilkii lilkubraa tii weynayd buu u wuxuu yidhi adaa iskale wiilka fa kharajataa way soo baxeen calaa sulaymaan ibna daawuud sulaymaankii ina daawuud ahaabay ku soo baxeen fa wiilii aabbihi aabbihii baa qadiyadda soo xukumay markaasaa wiilkii loo wada yimi fa akhbarataahu way u sheegeen bidaalika arrinkaasoo arrinkiibay uga khabreen fa qaala wuxuu yidhi i'tuunii waxaad ii keentaan bisikiini waxaad ii keentaan makiinad sakiin ii keena ashuqahu waan jeexayaa baynahumaa dhexdooda ayaan u kala jeexayaa wiilka halkaasaan makiinad inta kaga qabto oo kala gooyo bay tanina jab qaadanaysaa tanina jab qaadanaysaa marka makiinad ha la ii keena bu wiilkiina maanta waxaa haysata tii weynayd fa qaalat waxay tidhi assuqraa gabadhii yarayd laa tafcalhaa samayn yarxamuka allaahu allah kuu naxariistay wiilka ha kala goyn huwa bnuhaa waa wiilkeedii huwa inankaani ibnuhaa wiilkeedii weeyaanoo taa weynoo loo xukumay baa iska leh faqadaa sulaymaan wuu u xukumay bihi wiilkii lisuqraa tii yarayd oo markii hore laga xukumay tiibuu usoo celiyey kani xadiidun xadiid weeye saxiixun efiyo muttafaqun calayhi waa la laysku waafaqa su-aasha isweydiinta mudan baa waxay tahaa daawuud markii horeeta muxuu ugu xukumay midda weyn muxuu xujaaha u daliishado ku saleeyey al alimaamu nawowi xadiidkan markuu fasirayo wuxuu leeyahy culimmadu waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu ugu xukumay qaraa-in iyo daliil uu daliishaday ay ka mid ahayd wiilkan yar baa xoogaa si islaantan weyn ugu ekaa marka shabaha iyo ekaanshahaasuu u ilxaaqiyo u raaciyey waxaa labaadoo suurtowda shareecadiisii inay ku banaanayd laba qofoo dumari hadday isqabsadaan midda weyn in wax loo xukumo waa suurtagaloo waa muxtamil waxaa saddexaadoo suurtowda qariino kaloo xoojinaysa wiilka inay ayadu dhashay inay la timidoo ay wiilka gacanta qabsatay oo laba qof hadday isula kaa yimaadaan oo tusaale ahaan kitaabkan isku haysta kitaabkiina midbaa gacanta ku haysta labadoodii is haysatay wuu ka xoog badan yahaa kaa kaleeta xagga xujada marka la fiiriyo marka waxaa laga yaabaa inuu eegay wiilka gacanta inay ku haysatay oo dhankaa wax ka fiiriyey shareecadooda inay raajixa ahayd baa laga yaabaa waxyaalo badan baa marka suurtagal inuu ka fiiriyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynaya oo aan ka qaadanaynaa fitnada iyo fahamka iyo fiqiga waa mawhibo ilaahay uu bixiye subxaanahu wa tacaala da'weyni iyo da'yarina kuma xirna xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey qaalib waxa oo sax ah shay laba dhinaca isku haystaan laba daraf oo naqiid isku ah inay labadiiba wada xaq noqdaan sax ma ah mid unbaa xaq ah halkaa wiiloo labada hooyaba ay leeyihiin anaa dhalay ta kalna ay leedahay anaa dhalay inay labaduba wada dhalaan waa adagtaa hawshaas ayadaah saxna ma ah xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa ambiyada ilaahay inay saayiq ahayd oo u cuntami jirtay inay ijtihaad wax ku xukumaan ayagoo laga yaaba markaa inaysan nashaynin xadiidkan waxaa culimmada gobolkood u daliishadaan markaa dadka wax kala saaraysid oo kala xukumaysid oo xuquuqda ku kala saaraysid xeeladooyin iyo siyaasad iyo sir in la adeegsan karo xadiidku ayana waa ina tusinayaa oo xaggee laga qaadanayaa makiinada ii keenayba waaba kala goynaya laftirkiisaba wiilkan la isku haystaan kala goynaya jabna qaadanaya jabna qaadanaya xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa oo xaafid ibnu xajar u deliishadaa ninka xaakimka ah inay u bannaan tahay markuu dadka kala saarayo wuxuusan samaynayn inuu yidhahda waan samaynaya wiilkan yarkaa ah, nabi sulaymaan inuu kala gooyo makiinad qaato maslaxadiisii labadii dumarka ahaydba u dhaafiyo sulaymaan ma rabo laakiin wuxuu rabaa inuu wax dhiraandhiriyo uu meeshan ka soo salxaaro labadan hooyo midda ilmaha dhashay oo laxow ku jira iyo naxariista tii hore keedii dhaafiya kana halla kala gooyay leeda aa diyaar wey waa xukunka sulaymaan waa ku qanacnaa daawuud baan kusoo ku soo qancay kana waa diyaar halla kala gooyo laakiin hooyada ilmahan uu ka soo baxayo ma ogola ilmaheeda meelahaasaa iska fiirsato haddii la doono laga xukume meelahaasay rabtaa inay ka aragto marka suu xaqa meesha ku qarsoon u gaaro qaadigu inuu yidhahdo waxaasaan samaynayaa waxaan u qorshaysnayn inuu sameeyo oo nin kartidaasiyo go-aankaas low yahay xadiidku wayna tusinaya alimaamu nasaa-i raximahu llahu tacaala kitaabkiisa sunanulkubraa meelo badan buu xadiidkan ku keenaa meel walbou ku keenana baab nooca ayuu u deliishadaa kuna tusinaysa fahamkiisu inuu ahaa fahmi oo aad u xeeldheer meeluhu u deliishaday waxaa ka mid ah alxaakimu maa xakama bihi hayruhu miman huwa miluhu u ajallu minhu ida qtada almru bih nin xukumaya nin asaga la midu qadiyad uu xukumay laftirkeedii yar annagu aan xukumaya ama nin adigaba kaaba weyn oo kaa fadli badan hadduu doono wuxuu xukumay inaad tiraahdeed annagu aan xukumaya halay keeno waa goorma laakiin waa hadday dani keento aabbihiisoo ka da'weyn oo nebi ilaahay ah qadiyadii uu xukumay buu leeyaha nebi suleymaan anna waan xukumaya sidaas wuu u baabaystaa nasaa wuxuu kaloo u baabaystaa alxaakimu bikhilaafi maa yactarifu bihi almaxkuumu lahu idaa tabayana lilxaakimi ana alxaqa hayru mactarafa bih qofkii wax loo xukuma laga xukumay macnaha ninka xaakimka ahi inuu xukumo qofka wax loo xukumaya wuxuusan qirsanayn ou leeyahay shuqul kumalihi islaantaanu waxay leedahaa islaantaasaa dhashay ilmaha asna wuxuu leeyahy maya adaa dhalay wixii marka qofkaanu uu qirsanaayo qiraalkaba la ahaa cagsigii waxa uu xukumaya xaakimkii mala fahmo suuradaas gabadhii yarayd wiilkii mar keliya waa la kala goynaya waxay tihi maba dhalinba yaa dhalay islaantaasaa dhashay sulaymaanna muxuu yidhi inaan kaan aadan dhalin adaa dhaleen kuu xukumaya marka ninka ahi fidnada iyo fahamka noocaasa nin yeelan kara waa inuu yahay mararka qaarkood oo qaraa intaa inta dariishada waa haddii laakiin xaqu u cadaado xadiidku waxyaaluhu u baabaysta waxaa ka mid a ah imaamu nasaa-i altawsicatu lilxaakimi an yaquula lishayi aladii laa yafcaluhu afcalu liyastabiina lahu lxaq waa masladi haday taan sheegayni inay u banaan tahay ninka xaakimka inuu yihahdo waxaasaan samaynaya oo uu dadkii u hanjabo mararka qaarkood oo waxyaalo ku hanjabo sameeyo uusan samayn rabin si u xaqu ugu caddaado dadkaas indhahooda iyo araggooda wax uga fahmo intaasoo meelood buu u daliishada wuxuu kaloo u daliishadaa alfahmu fi lqadaa'i watadaburu fiihi walxukmu bilistidlaal markaad rabti inaad dad kale saarto oo kala xukuntid inaad qadiyadda si fiican u dhuuxdid inaad si fiican u fahantid in waxa weeyaan aad si fiican adraafteeda iyo dhinacyadeeda dhan u fiirisid istidlaalla la timaadid dadka ku imaanaya indhahooda hadalkooda milicsigooda kullu dalika waxyaalo badan inuu deliishan karo ninka qaadigaha la raba xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynayo oo ina tusinaya waxaa kamid ah bukhaari baa wuxuu u baabaystaa raximah llahu tacaala fii saxiixihi kitaabulaqdiyu ku keena baabu ikhtilaafi lmujtahideyn laba mujtahid hadday iskhilaafaan daawuudna waa mujtahid sulaymaanna waa mujtahid ijtihaadkoodu hadduu iskhilaafo wuu ku keenaa raximah llahu tacaala kitaabulfaraa'idna wuu ku keenaayo wuxuu ku keenaa baabun ida dacat ilmar'atu ibnan qofta dumarkaay hadday tidhaha ilmahan anaa dhalay iyo say isu dhexay lahaayeen qadyadaasna wuu kaga hadlaa marka waa qisooyin dad inagu horeeyo oo reer bani israa'iil ah laakiin shareecadeenna qaybo badan oo ka mid a ah waxay ka hadlaysaana waa sax bay ku tahay fahamka iyo fiqiga ilaahay nebi sulaymaan uu siiyana xadiidka wuu ina tusinaya alqisatu taasicata cashara qisada sagaal iyo tobnaad can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaanat imra'atun qof dumara waxay ahayd oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka tirsan qasiiratun way gaabnayd tamshii way soconaysay macamratay macamra'atayni laba qof oo dumaray ayay la socotay dawiilatayni ay dheerdheer ayaduna waa gaabnayd labada ay la socotaana laba qooruhoo ka dheerdheer bay ahaayeen cuqdad marka gashay waxay istiray tiri labadan kaa dheerdheer oo maalin walba aad la socotid sidee baad ku gaartaa fatakhadat waxay samaysatay rijleyni laba lugood oo min khashabin geed la qoray ka samaysan luga faalisa ah oo ayadu ay samaysatay kuwii alla u sameeyay aan ahayn bay isku kabkabata waxay rabtaa marka gabdhaha inay dheer la ekaato wa khaataman faraatina way samaysato min dahabin dahab ah kaasoo muqlaqan la daboolay bitiinin dhoobo dhooba afka looga malaas uma xashatu waxay ku cubtay oo ka buuxisa miskan waxyaalo udgoon iyo miskina way ku shubtay khaatamkii wa huwa miskigu atyabu tiib waxyaalaha udgoon oo adduunyada dadku ay isticmaalaan waxyaalaha ugu udgoon weeye fa marat way soo martay bayna almar'atayni labadii dumar dhexdoodiibay soo marta marka way la socotaa labadii bay kala dhex socotaa falam yacrifuu dadkii maysan garan haa ayada ha u qaadana in laga wada labadii dumarka ahayd baa garan waayay maadaamay gaabni horey ugu aqoon jireen haddana ay dheeraatay waxaa loola jeedaa dadkii aqoon jiray baa gabadhii garan waayoo kaleeto raggii ay soo mareen fa qaalat waxay tidhi biyadihaa gacanteeda haakadaa saas ha saa maxaa laga wadaa waxaa loola jeedaa gabadhaanu gabar fidno badan bay ahayd waxayna rabtay ragga inay fidnayso laba waxyaaloodba way samaysay ama dhowr waxyaalood itaalkii ilaahay siiyey mid ka dheer bay la timid ayadu say isku waddo kaba dheer dheerdheero waxay qaadatay qoryo lasoo qoray qodobka saddexaad khaatuumkaanoo waxay soo qaadatay miskii ay gudaha u gelisay waana daboosh meelaha raggu marka ay joogaan markay soo marto bay aaburka ka qaadaysa way dhadhaqaajin waxaa soo carfaya marka udgoonkii meeshaa ku jiraa raggu dareemaya san kala la wada raacaya dareenkoodii shahwaa ragga wada kacahaya intaas ka rabtaa marka inay wada aafayso ummadda aafayso gaabni iyo aafayn ummaddii aafeynayso iyo baraafuunkan iyo adduunkan iyo kaba faalis aho ay qaadatay adduun bay isku darsatay walidaalika waxaa soo arooray riwaayada axmed ahid fa kaanat idaa marat bilmajlisi meel dad fadhiyaan markay soo marta labadan dumarka iyadoo la socota xarakathu waxay dhaqdhaqaajinaysaa udgoonkan meesha farta ugu jira fa nafaxa riixuhu riixdiisa markaas soo kankamaysa udgoonkiisa markaasaa kii rag ahaana iyada indhaha la raacaya xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa imaanla-aanta islaamtan haysay qofku waxaa jira wax qudradiisa iyo awooddiisa ka baxsan uusan awood ku lahayn dheerarka intaad dheerar la-eg tahay iyo gaabnida intaad la-eg tahay iyo ballarka iyo dhuubnidu xasanaadna laguma helo cadaabna laguma muto lagu odhan maayo adugu waa dheerta dadkaad ka dheertee naartaa lagu geyna kanna waa gaaban yahay miskiin weeyaana jannada ha la geeyo kuwa caatadaa ha la naaro kuwa buurburan ha la cadaab la odhan maayo sababtu waxa weeye ikhtiyaarba kuma lihidba haddaad gaaban tahay allah sidaa kuu abuuray haddaad dheer tahayna sidaan allah kaa dhigay walidaalika nabigeenu sheegin allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum ilaahay midabkiina fiirin maayo jirkiinana fiirin maayo ma caataa ma cayinloo yahay ma gaaban yahay ma dheer yahay midabkan ma guduudba ma madowba ma caddaana midna ilaahay fiirin maayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay wuxuu fiirinayaa qalbigiinna maxaa ku jira hadduu wax wanaagsan yahay xasanaad baad hadduu wuxuu yahayna sayi-aad iyo wa acmaalikum jawaarixda maxaad ka samaynaysaa oo qabato carabka iyo indhaha iyo gacmaha iyo maxaad ka samaysa hadday wax wanaagsan yihiin xasanaad haday xun yihiinna sayi-aad haddaa ilahaysa kaa cafin laakiin inaad gaaban tahay kuma ceebaysid inaad marka cuqdad dareentid ah waan gaabnahay kaba dheerdheer baan qaadanahaya qoryaan qaadanahaya waxbaan isku waxaysanaya qanaaca la-aan ilaahay siduu kuu abuuray aadan ku qanacsanayn bay oo waad leedahay ilahay baa idulmiyey arrinkaasuna waa dembi weyn iyo kabiiru xadiidku wuxuu ina tusinayaa dadkii horreeyey oo hormaray in laga warramo si loogu cibro qaato waxay ku xumaayeen looga fogaado wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa dumarka qaybo badanoo ka mida say u daneeyaan inay ragga aafeeyaan iyo madharkoodan iyo muuqaalkoodan guud inay in badan banaanka soo dhigaan lagu aafoobo kuwa badan ba hadda magaaladan joogo sidaas xijaabkiibay tuureen asturkiibay ka tageen kuwa xijaab faashoona soo baxo kolkolaha ay dalooshanayaanoo waxa weeyaan bay la soo baxeen marka anwaac kala duwan ooy ragga ku aafeynayaan bay la soo baxeen ilaahay inuu naxariistay maahan waxaa muhima ah marka inaad ku dadaashid adduunyadan intaa joogtay qof bani aadama inuu sabab adugu aad leedahay dembi ku galo inaad iska ilaalisa maxaad u baadiyanaysaa dadka maxaad u dhuminaysaa maxaad macaasida u gelinaysaa xadiidku marka taasna wuu ina tusinaya in badan marka waxaa la yihahdaa dumarku muuqaalkoodan guud aad bay u danayaan muraayadda inay isku fiiriyaanoo maanta o dhan isnaashnaashaan o iswaxwayan lakin waxaa mushkila ah, hadday kusii darsato waxaan ilaahay kusiiya dad kusii aafay baa dhib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qudrada ilaahay dadkii hore uu u siiyey inay wax samaystaan farsamo yaqaanimo iyo inay wax soo saaraan ummaddan keliya khaas kuma ahayn ummadihii horena waa lahaan jireen kabay hadda samaysatay ee qoryo ka samaysatay marka inaga keliya ma samaysino ogaada ummadihii horena waa samaysan jireen hadaa xadiidun saxiixun akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray can cabdilaahi bni camrin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina sulaymaan ibna daawuuda sulaymaankii ina daawuud ahaa lamaa goortii banaa uu dhisay beyt almaqdisi beytulmaqdes markuu dhisay sa'alallaaha alle ayuu weydiistay casa qaalib ahayou wajalla weynaaye khilaalan arrimo alaatatan ee saddex ah masaajidkii markuu dhismihiisii ka faaruqay ayuu ilaahay saddex shay weydiistay sa'ala wuxuu weydiistay allaaha alle xukman xugun yusaadifu waafaqsan xukmahu ilaahay xukumkiisa ilaahu wax kastoo aan xukumo oo aan ku dadaalo oo aan dadka ishaysta iyo khusuumta iyo doodaha ku kala saaro ilaahu waxaad iga dhigtaa mid sidii aad wax ku xukuntay waafaqsanoo ijtihaadkayga diintaada ilaahu waafaji fa utiyahu kaa waa la siiyey wax kastou nebi sulaymaan xukumay siduu u xukumay weeye wa minhaa waxaa ka mid a ah waxyaaluhu xukumay gabadhii uu wiilka u xukumay waxaa leenaha wuu waafaqa wa sa'ala wuxuu weydiistay allaaha alle mulkan boqortooyo laa yembaqii aan u habboonayn liaxadin qofoo min bacdihi asaga ka dambeeya boqortooye aniga ii khaas ah oo aan ruux aadamaahi ila wadaagin oo iga dambeeya baan ilaahu ku weydiisanayaa buuyi fa uutiyahu waa la siiyey qur-aankana taa wuu codsaday rabbi kfir lii wahab lii mulkan laa yanbaqii liaxadi min bacdi muusan ohan soo sheega taasna innaka anta alwahaab wa sa'ala wuxuu weydiistay allaaha alle xiina faraqa markuu ka faaruqay min binaa'i lmasjidi masaajidka dhismihiisa allaa yaatiya inuusan imaan hu masaajidkan axadun qofna kaasoo laa yanhasuhu aan u soo hinqinaynin ilaa salaatu salaad maahane fiihi dhexiisa uu ku tukado an yukhrija ilaahay inuu ka saaro hu qofkaas min almasjidi masaaj min khaiatihi an yukhrija inuu saaro hu qofkaas min khati'atihi gefkiisii iyo dembigiisii inuu ka saaro ka yowmi waladatuhu asagoo la mid a maalinkay dhashay ummuhu hooyadii qof kasta oo masaajidka baytulmaqdes yimaada ikhlaas iyo daacadnimana u yimaada salaad inuu ku tukana u yimaada ilaahu markuu ka baxaya waxaad ka saartaa siduu dembi ka ahaa maalinkii hooyadii dhashay taasna ilaahay buu weydiistay nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ama thnataani labadii hore faqad uctiyahumaa waa la siiye wa arjuu waxaan rajaynayaa an yakuuna inuu yahay qad uctiya in la siiyey athaalihata tii saddexaad in la siiyeyna rajaan qabaabi waayo qofka masaajka ka baxay dembigiisa in la dhaafiyo inaan la dhaafin waa arrin ilaahay ku xira subxaana wa tacala waa qeyb allah ka warqaba haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun eefiyow akhrajahu nasaa'iyu wabnu maajah wa axmedu wabnu xibbaana waalxaakimu xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna ilaahay baryadiisa marna inaadan ka caajisayna mar walba ilaahay aad barid waa nebi ilaahay isagoo nebi ilaahay ah oo ahlu janno ah buu haddana ilaahay baryadiisa mar walba wadaa ilaahay baryaya su-aal baa laga yaabaa inaad isweydiisidoo ciddii ugu horraysay oo baytulmaqdis dhistaa maamo nebi sulaymaanba xadiidku ma kale sheegin inuu dhisay unbuu sheega laakiin waa dhici kartaa ambiyo kaleoo ka horraysay intay dhiseen oo uu dumay ama meelo ka baaba'ay inuu tajdiid ku sameeyana waa suurtagal waxaa kaloo suurtowda inuu isagu ruuxii ugu horreeyo oo bilaabay uu yahay labaduba waa muxtamil masjidkii ugu horreeyo dhulka laga dhisa xaramku ah kanaa ku xigay afartan sanaana udhexaysa nebi ibraahim baana xaramka dhisay asalkiisii hore marka waxaa isweydiin mudanoo gobolkood ay shubahaad xadiidkan ku fureen oo yidhaahdeen xadiidkaanu xadiis jira maaha yidhahdeen sababto a ah waxaa ka muuqatay xaasidnimo uu leeyahay ilaahu ruux kale boqortooyadan hasiin marka muxuu ugu diidayaa dadka naxariistaas ilahay ina iyaguna boqorro wada noqdaan boqortooyadii mansabka iyo jagajacaylka ahayd maaha middan ilaahay uu weydiisanayo waa mulki iyo boqortooyo ku tusinaya nebinimadiisa oo ilaahu mucjise iga dhig buu ka wadaaye maaha xil iyo mansib jacayl inuu ka wada nebiyulaahi sulaymaan calayhi salaam taas lagama wado marka waa nebi ilaahay nebiyadiisa ka mida oo boqora oo wanaagsan buu ahaa saddexdiiba ilaahay wuu ka aqbala labana nebigu wuu sheegay midna rajaan qabaa buu yidhi ilaahay inuu ka aqbalay camal wanaagsan markaa samaysid oo masaajid oo kale dhisid iyo in la ducaystana wax mushkila male sida meesha ka muuqato sharciganana wax diidan ma jiraan alqisatu alxaadiyatu walcushruun qisada koob iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama baynamaa waqti raaci nin xoolo jirihi fii khanamihi arigiisa uu ku dhex sugan yahay cadaa waxaa ku soo xadgudbay calayhi dushiisa addi'bu yey isagoo arigiisi la joogaa yey baa yimid fa akhada wuxuu qaatay minhaa min alghanami ariga xaggiisibuu wuxuu ka qaatay yeygii shaata neef fa talabahu waxaa raacdaystay oo yeygii cayrsaday arraacii xoolo jirkii faltafata waxaa soo milicsaday ilayhi ninkii addi'bu yeygii ninkiioo ordahayaa waxaa gadaal u soo fiiriyey yeygii neef ariguna wataa fa qaala yeygii baa hadloo wuxuu yidhi man ruuxeebaa lahaa ariga u sugnaaday yowmu sabci maalinka waxa weeyaan dugaagga oo adiga hadda i cayrsanayo iga dhiganayee yowma sabc maalinkay noqoto oo dugaagga maahana ariga cid kaloo raacata aysan jirin yaa maalinka ari iga dhicin doona yowma maalin laysa lahaa iyada uusan u sugnaan raacin ruux ilaaliyo hayri anigaan ahayn niyo waxaa jiri doona maalin ariga ruux raacoon aniga ahaynba usan jira adna haddaad iga reebanaysaaba neef arigo an raba inaan cuno kaasi waa qayb wa baynamaa waqti rajulunin yasuuqu uu kaxaynaya baqaratan lo neef sacu wati qad xamala asagoo saaray calayhaa dusheeduu wax saaray waxbuu ku rarta faltafatat way soo milicsatay ilayhi xaggiisi fakallamat way la hadashay hu bay la hadashay saci baa la hadlay fa qaalat waxay tidhi innii aniga lam ukhlaq layma abuuran lihaada arrinkan culayska intaan tiro la-eg inaad isaartid saartid orniyahu layma abuuran waa caam maqsuuso waa la khasiso waxyaalo badanoo loo abuurtaa jirta walaakinnii khuliqtu waxaa lai abuuray lil xarhi beer in wax la igu beerto laakiin inaad ifuushid oo sidaan ii geshid maya fa qaala naasu dadkii waxay yidhaheen subxaana allah ilaahay baa ceeb iyo xumaan baa ka hofan masacbaa hadda hadlahaya yo ey yey qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalama fa innii aniga nebi muxamedah u'minu waan rumaynayaa bidaalika arrinkaas suurtagalnimada arrinkaasi ay suurtagashay waan rumaynayaa wa abuubakrin abuubakarna wuu rumaynayaa wa cumar ibnu lkhaaab cumar ibnu khaaabna wuu rumaynayaa radia allahu canhuma haadaakani xadiidun saxiixun muttafaqun calayh ammaan uu nebigu abubakar iyo cumar ammaanaya weeyaan anna waan rumayn abubakarna wuu rumayn arrimo qaybiya weeye waxyi baana lagu ogaaday waxaa meesha ka muuqda lo hadlaysa iyo yey hadlaya oo yo weliba lo-da ay wax u sheegaysa bani aadam yeyguna bani aadam uu wax u sheegayo waxaa kasii cajiibsan ibnu xibbaan iyo xaakim ay wariyeen sheekh naasirna saxiixada uu ku keenaa boqol labaatan iyo labo min xadiidi abi saciidin alkhudriy inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama baa wuxuu ku soo xadgudbay neef ari ah markaasuu qaatay ninkii ariga la joogay baa cayrsaday oo daba dhigtay markaasuu ka reebtay neefkii eygii baa marka wuxuu ku fadhiistaa dabada markuu dabada ku fadhiistay buu ninkii la hadlo wuxuu ku yidhi alaa tattaqi illaaha warniyahu maad ilahayd ka baqdidbi oo maxaa ilaha ka baqa arigahan kaa dhigtay warniyahu ilaahay maad ka baqdi tanzacu minii risqan saaqahu llaahu ilaya ilaahay arsaaq uu ii soo kaxeeyo aan rabay inaan meelaha ku cunaad iga dhiganaysaa miya ah warniyow ilaahay ka baq sidaasuu ku yidhi ninkiibaa inta la yaabo wuxuu yidhi yaa cajabaa di'bun ey muqcin calaa danabihi yukallimunii kalaama alinsi dabadig dabagebintiisana ku fadhiya sidii bani aadamkiina ila hadlaya walla waa la yaabbuy waana ismaqlayaan asaga iyo yeygii caadi baa la isu maqlayaa ninkii markuu arkay yeygaanu inuu ninkii yaaban yahay yeygii baa wuxuu arkay ninkiioo yaaban yeygii baa la hadlo wuxuu yidhi alaa ukhbiruka biacjaba min daalik tanaad la yaabantae mid ka daran kuusii sheegaabi oo tii horeba isku fuuqfuuqsatay muxammadun biyahriba yukhbiru nnaasa biambaa'i man sabaq nebi muxamed hadda magaaladii uu jooga dadkii hore qisooyinkoodiibana uga sheekaynayaayo orad aad biyo muxaadara hadda socota biyo ah. muxaadaraa socota magaalada madiiro dadka horeana nabigu ka sheekaynayaa biyo ninkii muxuu sameeyey buu soo kaxeeyey magaalada madiinuu soo galay magaaladii madiina markuu soo galay uma ataa rasuulallaahi fa akhbarahu nebigu u sheega sala allahu calayhi wasalam intuu u yimid asagoo dadkiisii u waanaya u yimid markaasaa nabigu dadkii weliba isugu dhawaaqa kaleetana isu imaada hala isu yimaado markaasaa dadkii isu yimaadeen markay dadku isu yimaadeen baa nebigu raacigii wuxuu ku yidhi akhbirhum dadkan u warramoo qisada maanta kugu dhacday bal u sheeg dadkan ninkiibaa dadkii u sheegay markuu ninkii dadkii qisadii u sheegay iyo asaga yeyey maanta inay wada sheekaysteen sheekaysteenoo lawaaniyo yidhi ilaahay ka baq lagu yidhi baa nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi laa taquumu saacatu xataa yukalima sibaacu linsa wa yukalima alrajulu cadabatu sawtihi wa shiraaku naclihi wa yukhbiruhu fakhiduhu bimaa xadata ahluhu bacdahu ilaahiga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay saacadda qiyaame inaysan istaagaynin ilaa dadku ay gaaraan heer dadka iyo dugaaggu ay wada sheekaystaan kow ninkana uu la sheekaysto sawdka iyo shaabuugga uu wata gadaashiisu uu u warramo asaga kabahaaga suunkooduna ay ku sheekeeyaan bowdadaadu intay kuu warranta ay kugu tiraahdo guriga aad ka soo tagtay maanta waxaasa ka dhacay oo xaaskaaga ilmahaasi waxaasay sameeyeen waqti noocaasa la gaari doonaa bi nebigu sal alay wasalam bowdadaadoo kuu sheekeynaysa ushaada kula hadlaysa dugaagii o dhan hadda dibi iyay keliya ad la yaabantiin oo hadlaaya taasaa la gaari doonaabi waa haybiyaad nebigu uu ka warramay sala allahu calayhi wasalam kulligood alqisaةu الhaaniyatu wاlcushruun qisada labaatan iyo labaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi laa tasadaqanna waan sadaqaysanayaa alleylata caawoy bisadaqatin sadaqa ayaan la baxaya riwaayada axmed baa waxay ahayd kaana min bani israa'iil inuu reer bani israa'iil ahabay riwaayada axmed caddays fa wuu la baxay bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadaca wuu dhigay haa iyadii fii yadi saariqin nin tuugu gacanta ka saara tuug ayuu siiyey mana uu ogeyn laakiin inuu tuug yahay fa asbaxuu dadkii way waa bariisteen yataxadatuuna xaalay sheekaysanayaanoy leeyihiin tusudiqa waa lagu sadaqaystay alleylata caaway calaa saariqin nin tuug ah fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow laka adigay kuu sugnaatay alxamdu mahad calaa saariqin sadaqatii sadaqadayda calaa saariqin tuugga aan ku sadaqaystay allow adaa isaga mahadsan adaa ku mahadsan muxuu ka wadaa wuxuu leeyahay ilaahow waad mahadsan tahay waxaadna ku ammaanan tahay iraadadaada iyo waxaad doontid unbaa hirgelaya ilaahay baa wuxuu qadaro jaangooyey xoolaha ninkaanuu bixinaya inay gacanta tuugu u galaan tuug gasho allaa qadaray inay taadu hirgalayso oo keli ah ilaahu waad ku mahadsantahay subxaana wa tacaala waxaad kaloo ogaataa iraadada iyo doonitaanka ilaahay kulligeed waa jamiil iyo wanaag way wanaagsanta la atasadaqanna waan sadaqaysanayaa alleylata caawi bisadaqatin sadaqa ayaan la baxayaa fa kharaja wuu la baxay bisadaqatii sadaqadiisii fa wadaca wuu dhigay haa ayadii fii yadi zaaniyatin islaan zaaniyadu gacanta ka saara mana uu inay zaaniya tahay fa asbaxuu way waa bariisteen yaquuluuna xaalay leeyihiin tusudiqa waa lagu sadaqaystay alleylata caawi calaa zaaniyatin zaaniyad faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow laka aday kuu sugnaatay alxamdu mahad calaa zaaniyatin sadaqada idi zaaniyadda ansiyaalla waa ku mahasanta laa tasadaqanna waan sadaqaysanayaa alleylata caaway bisadaqatin sadaqo fakharaja wuu la baxay bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadaca wuu dhigay haa iyadii fii yadii qaniyin nin tanaad oo boos ah buu gacanta ka saara ani ah fa asbaxuu way waa bariiseen dadkii yataxadauuna xaalay sheekaysanayaan tusudiqa waa lagu sadaqaystay alleyla tacaawi calaa qaniyi nin waxaysta fa qaala wuxuu yidhi ninkii allaahuma allahyow lakaaday kuu sugnaatay alxamdu mahad calaa saariqin sadaqati sadaqadaydii calaa saariqin tuug ku sadaqaystay iyo wa calaa zaaniyatin zaaniyad iyo wa calaa qaniyi nin waxaysta fa utiya markaasaa loo yimid ninkii yaa u yimid riwaayada dabaraani baa waxay ku caddaysay fii musnad shaamiyiin fasaa'ahu daalika fa utiya fi manaamihi mar kastoo uu yidhaahdaa sadaqada qof mudan si inuu meel aan meeshii ahayn la mariyo aad buu uga murugooda habeenkii dambuu seexday hurdadii baa loogu yimi marka manaan baa loogu yimi fa qiila waxaa lagu yidhi lahu asaga amaa sadaqatuka sadaqadaadii calaa saariqin tuugaad ku sadaqaysatay falacalahu waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu kaga dhowrsado can sariqatihi tuugnimadiisa soo suurtagal ma tuug waxaa laga yaabaa markii horeba inay baahidu u geysay isagoo baahan nin shiikha ah hadda ka hor wuxuu ii sheegay sheekh ima sheegin nin arday aan wad ahaynoo kitaabada akhrisan jiro sheekh shareek dawil khayr allah siiyo kitaabta noo akhriya baa nin ardadii kitaabka nala dhegeysan wuxuu ii sheega waxaa jira buu yidhi masaajidka hebel la yidhaahdo hadda ka hor wiil ku tukaday macnaha salaaddii casaroo la tukanayuu soo galay markaasu wuxuu aruursaday kabihii dadka isagoo kabihii aruursanaya dadka baa nin shiikhu inta u yimid buu qabta wuxuu yidhi ah dadka u xadaysaa xuladaru gaaja idishay magaaladiina waa la i garan waayo waa la ii naxariisan waaye waxaa naftayda ka quudiyaabiyo dadka tukada kabahooda kabahooday markay salaada galaan baan xada cashadayda iyo loojkayga ayaa ka dhigtaabi wuxuu yidhi haddaan noloshaada meel saara dadka waxooda ma u daynaysaa markaasuu haah waan tukanayaa casarka ay dhaafay kabahana iska dhigi sugbuy wuu tukaday wuu kaxeeyey noloshiisi wuu meel saaray wuxuu igu yidhi ma hadow ninkii sidaas ahaa ardada kitaabka inaa la dhegaysatuu ku jiraa weliba ragga ragga ugu fahma badanbu ku jiraabi ragga ragga ugu fahma badanoo ugu fiican buu ku jiraabi ninkii tuugaaya lasoo qabtayb yahu ninkaama ay bartiid baan ku iri maku barayabu igu yiri maku barayabu igu yiri waayo waxay noqonaysaabi hawl fakatay waxaa laga yaabaabi inaad kabacdi qof kale usii sheegtid marka rajaha ka sugan bi inaan kuu sheegay lakin waxaad ogaataa bi ragga naxwada inaan la dhegaysa ninka ragga ugu fiican buu ku jiraabi marka waa badbaadiyay ninkaasu diintiisi baa la badbaadiyey adduunyadiisi baa la badbaadiyey nin wax baranayo noqonhaya marka waxaa laga yaabaa inuu raggii qofkii sidaa noqdo marka wa ama zaaniyatu zaaniyadii falacallahaa waxaa laga yaabaa an tastacifa inay kaga dhowrsato can zinaha zinadeeda waxaa laga yaabaa baahibaa u geysay iyo duruuf iyo nolol ciriiri ku noqotay inaysan jir ganacsan jirin oo waxaan aqoon jirin lakiin baahida u geysay marka waxaa laga yaabaa iyaduna markay waxesha inay gaabsato wa ama alghaniyu qofkii qaniga ahaa falacalahu waxaa lagaga yaabaa an yactabira inuu kuwana qaato oo yihahdo war adiga kayrkaaba waxbay bixinayaan maxaa kuu didaya inaad wax sadaqaysatay oo fa yunfiqa markaa uu bixiya mimaa wixii acaahu llaahu alla uu siiyey hadaakani xadiidun saxiixun muttafaqun calayh ilaahay xikmadiisa xeeldheeradeeda marka fiiri ninkaani markuu lahaa ilaahu zaaniyadan wax ku sadaqaysay waad ku mahadsantaha waxaa laga yaaba inad tira war zaaniyad wax la siiyay see ilahay loogu mahadin karaa laakiin iraadada ilahay baa waxay tahay wax jamiilahee wanaagsan ee aada u wanaagsan xadiidku wuxuuna tusinaya bukhaari baa xadiidkan wuxuu u deliishadaa kitaabu zakaat baabun idaa tasadaqa calaa haniyin laa wahuwa laa yaclam haddaad saka bixisidoo nin qaniyo oon ilaahayba hanti siiyey aad siisay aadan ka warqabin ka waran muslim nawi wuxuu u baabaystaa asaguna wuxuu u baabaystaa baabu hubuuti ajri lmutasadiqi wa in waqacat isadaqatu fii hayri ahliha ajarka sadaqadaada waad helaysaa mar hadaad islahayd qofkan wuu mutaysan yahaa walow qof mudanba yuusan ahayn xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa qofka mutasadiqeehe wax sadaqaysanaya niyadiisu haday khaalis tahay sadaqadiisa waa la aqbalayaa walow qofka gacantiisa ay gashayba qof khaldan ha noqdo masaajideenna dad baa ka istaaga sigiska waad artay masaajidkeennan dad baa ka istaagayso mid arag baahi bay sheeganayaan qaar baa waxaa laga yaabaa baahidoodu inay dhab tahay qaarna waxaa laga yaabaa daraagis inay ku isticmaalaan qofkii intay istaagay marka waryari walilaahi dartii ha la i caawiyo oo u naxariisato ilaahay darti ugu naxariisatoo sadaqada sidaa ku siisay asagoo ama qaad ha ku cuno ama khamri ha ku cabo ama ha ku sinaysto waa asaga wax u gooniy dhibkeeda haysta weeye laakiin adiga xoolahan aad bixisay maadaamadan ka warqabin meel uu ku bixinay ilaahay dartiina u bixisay xalaal hadday ahaayeen ajarkeedaad leedahay insha allahu tacaala xadiidku wuxuu ina tusinayaa sadaqada sirta oo la bixiyo fadliga ay leedahay habeenimu wax la baxaya ninkaas waa sadaqaysanaya saddexdii ruux baa latasadaqana leylacaawa waa sadaqaysanaya dadkuna wixli caawa waa la sadaqaysta wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa sadaqadii haddaad istiraahdi meelaan habboonayn bay kaaga baxday ku celi zaaniyad buu siiye kadaa buu ku celcelinayaa ninkaan xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa dadka waxa daahirkaahoo ka muuqdo baahida iyo dharagta ayaan kula dhaqmaynaaye ilaahay baa ka warqabaa xaqiiqda amarkooda qofkii baahi inoo sheegta waan caawinaynaa mar haddaan qaraa-in kala jirin oo wax kala haynin wuxuu kaloo xadiidku inoo faaideeyey ilaahay oo la isu dhiibaa barakada ay leedahay saddex jeer buu wax bixiyey hah iyo dhibaato iyo mar dambe wax la bixi maayo iyo bala ka dhacday iyo muuse odhan allahuma laka alxamdu allahuma laka alxamdu tasliimka marka qadaha iyo qadarka ilaahay oo saabiq ahoo kuusoo hormaray aad isu dhiibaysid wanaagga ilahi xadiidku ina tusinaya alqisatu aaliatu walcushruun qisada saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam qaala sulaymaan ibnu daawuuda sulaymaan ibnu daawuud baa wuxuu yidhi duufanna waan wareegayaa oo u galmoonayaa alleylata caawey calaa miati imra'atin boqol xaas ayaan u galmoonayaa bicaawo boqol dumar ah kulluhunna dhammaantoodna ta'ti mid walba waxay la imaanaysaa oy dhalaysaa bifaarisin nin fardafuulka yaqaan kaasoo yujaahidu dagaalamaya fii sabiililaahi jidka alle waa igu ballandhii taas caaway boqol xaas baan u galmoon mid walba wiil bay dhalin wiilkuna waa dagaalamaya fa qaala saaxibuhu saaxiibkiis baa wuxuu ku yidhi lahu sulaymaan qul waxaad dhahdaa insha allah ilaahay hadduu doono muusan oran saaxiibku yuu ahaa riwaayada macmar baa caddaysadoo malag buu ahaa falam yaqul muusan ohan muxuu oran waayey nebi ilaahina wuu ahaa wax wanaagsanna waa la xasuusiyey insha allahu dheh baa la yidhi muxuu la ohan waayey asagana riwaayada macmar baa caddaysayoo wanasiya an yaquula waa halmaama waa bashar ee kas ugama tegin falam yaqul muusan ohan insha allaahu fadaafa wuu ku dawaafay calayhina boqolkiiba hameenka waa u galmoodo falam taxmal maysan uuraysan minhunna xaggooda xaalu ka haday ilaa mra'atun qof dumara maahna waaxidatun ee keliah hal xaba keliya ka uuraysatay ayadiina fa jaa-at waxay la timid bishiqi insaanin qof aadamaa barkiis bay la timid dhicis bay dhashay qof jeexiis bay dhasho qof dhammaystira xataa maysan dhalin waladii macbuud baan ku dhaartaye nafsu muxamadin nebi muxamed naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtaye low qaala hadduu odhan lahaa nebi sulaymaan insha allaahu lam yaxnad ballankii iyo dhaartii hore uu qaaday kama jabteen wa kaana wuxuuna ahaan lahaa arrinkiisu darakan meelku gaarid lixaajatihi dantiisana wuu gaari lahayo boqol kuwa boqol wiil bay dhali lahayn hadduu insha allah oran lahaa haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun eefiyo muttafaqun calayh xadiidka nebi sulaymaan wuxuu yidhi boqol xaas baan u wada galmoonayaa riwaayaadka ku soo arooray nebi sulaymaan xaasasku yar waa u galmoonayaa buu xaafid ibn xajar jamciyey fatxulbaariga markaasuu wuxuu yidhi riwaayaadka marka la jamciyo waxaa soo baxaya qaarkood waxay sheegeen inuu yidhi lixdan baan u galmoon qaarkoodna toddobaatan qaarkoodna sagaashan qaarkoodna sagaashan iyo sagaal qaarkoodna ay boqol bay riwaayaadku sheegeen kulli waxaa lagu jamcin karaa in la yidhaahdo lixdankuna dumar xoro uu qabay bay ahaayeen inta ka soo hartayna addoommay ahaayeen cagsina waa suurtowda oo lixdanka in la yidhahdo addoommay ahaayeen inta kalena xor bay u ahaayeen intuba waa suurtagal shareecada nebi moxamed inuu ninka xaasaska badan leh hal hameena cagta isu mariyo uma banaana saddex shardib saddex sheer bay u bannaan tahay buxaafid xajar sheega kow haddii afartaba hal mara lagu wada meheriyo afar afar xaasba hal mara nin lagu wada meheriye mid mid ka xaqnimo badani ma i jirtay way siman yihiine habeenkaas cagta uu isu marin karaa waxaa labaaba uu isu marin karaayo isu mari karaa haddii uu safar ka soo galo haddii qismadii horoo jiri jirtay safarkii ku baaba'dee soo noqodkan waa cusub yahay afarta reer iyo laba iyo saddex wuxuu leeyahay waa isu mari karaa waxaa saddexaadoo uu isu mari karaayo arrinkaas samayn karaa dumarku xuquuq ay leeyihiin weeye gogosha iyo galmadaiyo hadday ayagu u fasaxaan oo yidhaahdaan xaajow duca qaba waan ku fasaxna meeshaad rabtay waxa weeyaan ka dhac fasaxooda iyo idankoodana wuu ku samayn karaa laakiin qoftii hameenkaa xaqa lahayd haddaysan ku fasixin meel kale waxa weeyaan kama allabari karti taasi marka waa middaas midda kale xadiidku wuxuu ina tusinayaa asbaabta khayrka in lala yimaado iyo wanaagga fadliga ay leedahay weliba adoo asbaabteeda la imaanaya khayr shayga khayrka ficilkiisa inaad samaysid asbaabtiisana adoo la imaanaya waxyaalo badan oo mubaaxaadu iska bannaan baad ajar iyo wanaag ka helaysaa markii niyadu ay ku hagaagto reerkaaga inaad isaga galmootid haddii aysan niyadu ku hagaagsanan waa iska caadi waxaa laga yaabaa ajarna inaadan ka helin laakiin niyadu hadday kuu tahay gabadhaana xaaraanta ka ilaali shahwadeeda ha kugu gudato ilmo iyo owlaad ilaahay ha kaa siiyo ahlu tawxiid oo diinta ilaahay wax u tara xuquuqday kugu leedahay meel waxa weeyaan iska saaro soo hagaaji qasadka iyo niyadu hadday kuu hagaagsan tahay taran wanaagsan iyo nasli iyo ahlu tawxiid allah kaa beero khayr bay noqonaysaa markaas niyadii way ku wanaagsanaanaysaa ajarna waad ka helaysaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa markaad rabtid inaad wax samaysid insha allahu ha iloobi waxaasaan samaynaya waxaasaan qabanaya halkaasaan ka dhacaya insha allahud ha iloobi wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey ilaahay ambiyadiisa wuxuu ku khaas oo quwada ah xiriirka gogosha iyo markay xaasaskooda la dhaqmahayaan boqol xaas oo hal mar ah meen uu isu maraya ka war waa boqol hade qolyaha waxay yihahdeen wax jira maaha yidhahe watiga uu boqolka u helay habeenkuwa saacadiisu waa labiiyo toban saace eh. xageebuu ka keena yidhahde midda kale ruuxaani waa bashar aadamaaha yidhahdeen boqolxaas inuu isu mara seebay ku suurtooda horta yaa kugu yidhi wakhtigii nabi suleymaan uu joogay hadda saacaduhu waanu isku sidii qodobkaasi waa qodob qodobka labaad biniyada ambiyada iyo awooddoodu inay dhisnayd oo xooggoodu uu kaamil ahaabay ku tusinaysaa xagga aadantinimada marka la fiirsho nabiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam xoolo ma haysan jirin mashaaqishiisuna way badnaydoo dadka iyo dacwada iyo diinta iyo kala saaridda iyo ayaga culuumtooda iyo inuu waxbaruu ku mashquulsanaa gurigiisana waxaa laga yaabi jiray saddex bilood inaan dab laga shidin wa maca daalika waxaa dhacaysay koob iyo toban haweena hameenka inuu isu maro sala allahu calayhi wasalam waa mucjiso waxay kaloo culimmadu leeyihiin waxaa sababay arrinkaasi mar kastood ilaahay ka baqdo maxaarimta ka fogaatid raganimadooduna wax xoogaysanaysa mar kastoy macaasidu kugu badatana ragnimadaada waa daciifaysa maanta dhan suuqa haddaad joogto tii kusoo hormartaba aad fiirinaysa dareenkaaga shaha waa ka cahay haddana mid kalaa kusoo agmarta waad fiirisa maanta adoo dilan baaba caas xaaskaaga caaw u laakiin markaad maxaarimta indhaha ka laabtid oo wixii ilaahay kaa xarimay aad ka fogaatid quwadaada iyo raganimadaadu way kobcaysaa markaas inaad markaa xaas iyo ka badan hal mara isu martidi wax la yaaba markaa noqon mayso bay culimmadu leeyihiin xadiidku wuxuu inoo faa-iideynayaa oo aan ka qaadanayna ambiyada ilaahay inay wax halmaami jireen oo sahwigu ka dhici jiray insha allahu dheh baa la yidhi wuu halmaama nabiyulaahi maxamedna wuxuu yidhi innamaa ana basharun milukum ansaa kamaa tansawn aadama idinkoo kalahan ah saaad wax u ilowdaan baan u iloobayaaye markaan wax halmaamo fadakiruuni xasuusiya baa nebigu sal alai wasalam salaadii casar buu inta tujiyo labadii ragcadood ragcadooduu hore markuu tujiyo ka baxo wuxuu mooda inuu dhammaystiray nebi allow miyaad maxaa dhacay markaasuu maxaa dhici laha salaaddii ma la gaabiyo maya miyaad halmaanta ma halmaamin markaasaa li bal waa halmaanta mar haddaan la gaabin aadama weeye bashar caadiya waa la halmaami karaa halmaanka noocaasoo ambiyada ka dhici jirayna maqaamka ay joogaan iyo nubuunimada waxba u dhimi maayo arrinkaas iyo mansabkooda xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu ina tusinaya ka mid ah low ereyga ah in la isticmaali karo ereyga low in la isticmaali karo hadduusan tadajur iyo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisaoo laga cadhaysan yahay uusan ahayn low waa la isticmaali karaa taana xadiidku wuu inoo faa'iideynaya waxyaalaha xadiidku inoo faa'iideeya waxaa ka mid ah erayaasha noocaan oo kala ah oo xiriirka gogoleed quseeya erayaashaa sarbeeb in loo isticmaalo oo nebiyulaahi sulaymaan wuusan odhan la u ujaamicanna muusan odhan boqolkaba waan u galmoonaya laakiin muxuu ka cabiray dawaaf la aduufanna waan dawaafayaa yidhi sidaasuu cabira taana xadiidku wayna tusinaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey mashruuc inay tahay tacaduju zawjaat raggu inay xaasas badan guursadaan sax inaga afar ka badan laynooma ogola laakiin afartiiba laftirkooda waxa weeyaan dadka qaarkood waxay u arkayaan wax aad u tiro badan oo dhib iyo khasaare ah way bannaanta ninkii awooda labo iyo saddex iyo afarba wuu guursan karaa bal bukhaari baa waxaa ku soo aroortay oo u baabaysta horta baabu kahrati nnisaa buu u baabaysta markaasuu wuxuu keenay saciid ibnu jubayr iyo cabdulaahi ibnu cabbaasoo isu yimid markaasaa cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu saciid ibnu jubayr ku yidhi hal tasawajta war ma guursato reer ma ah qultu waxaan ku yidhi la war wax reera melihi markaasuu wuxuu ugu yiri u yidhi fa inna khayra haadihi اlummati akharuhaa nisaa'an war guurso ummadda nebi moxamed waxaa ugu khayr badan ninka ugu reera badane guurso buu ku yidhi fadhin marka waa guursan karaa qofkii awoodeeda leh tacadusulsawjaad iyo dumarka meel looga dhacayo ayaga maa loo baneeya ayaga haddii loo baneeyo dumarka la yihahda intaa rabtaan horega guursada mafaasid baa ka imaanaysa maxaa ka imaan nin keliyao afar reer hadduu isla qabo ilmihiisu hal meel bay ku abtirsanayaan soosaas maa laakiin qof dumarihi afar nin markay isla guursato ilmahay dhashay inaayihi inaaye looma yaqaano afartooma wada dhali karaan aaniyan ayagii baan heshiinayno qoorixero kuma heshiiso kurka isu dheeraynahaya laakiin dumarku waa gubo waxa weeyaan ayagoo afar ayagoo la wada qabo baa laga yaabaa inuusan dhib weyni ka dhicin marka nasligii iyo tarankii baa la ilaalinaya gabdhuhuna ragga waa ka badan yihiin wax dhib ayaan loo arkin insha allahu tacala wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin